بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين باب القول في النهي حباب يهي إمام الشيرازي القول إن لغا هدلو في النهي نهي إن لغا هدلو أمر هدي لسو دميي النهي أيا كسو هرجيدة تاسا لربا هلكان لغو بارو أو لغا هدلو باب الأمر والنهي وحو كمد يهي من أهم الأبواب في كتب أصول الفقه أيو كمد يهي لماذا؟ لأن الشريعة waxay ku dul wareegaysaa al-amru wa nahyu amarkii oo laba daraja nahyiga laba daraja ee shariicadu ku dul wareegaysaa marka min aham al-abwaab oo qofka talib ilmiga inuu fiiriyo oo ka warqabo weeye shariicadu ifcal wala tafcal bi ku socotaa بين اللائين الشريعة بين اللائين نيك لورنجي محمد حسن البصري محمد مركا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار buu ka hadlaya fasirahay marka bayn laa-ayn wey shareecadu shar laba laa dhexdood iyo fadhidaa alqowl in laga hadlo fi nahyi nahyi in laga hadlo wey ayib فصل النهي يقارب الأمر في أكثر ما ذكرناه إلا أني أشير إليه على جهة الاختصار وأبين ما يخالف الأمر ما يخالف الأمر فيه ما يخالف الأمر ده ما يخالف الأمر فيه إن شاء الله تعالى وبه ثقة وحي النهي نهي ديدده yuqaarib wuxuu u dhow yahay alamr amarku u dhow yahay wey fii akari maa dakarnaahu waxa aan soo sheegnay intooda badan oon amar maa dakarnaahu fi lamr amar waxaan ku soo sheegnay intooda badan abwaabtaas baab walba waxaad garab dhigaysaa baab nahyow inta badan saas wey waa sax wey saa daraaddeed kutubtoo dhan culummadu nahyiga saasay u gaabiyaan wey lanno amarka ayaa kutusahayo wey amarku maadaama uu kutusahayo aad uguma xeeldheeraadaan aad uguma xeeldheeraadaan oo siday amarka ugu xeeldheeraadaan uguma xeeldheeraadaan nahyi kuma xidha mid kale nahyigu waa shay iska cadami ah maadaama iska cadami yahay waxa kugu filan in lagu baraarujinayo shaygu hadduu manhi yahay xukunkaas xukunkaas qaadan saas noqonaya isaga carar in lagu yiraahdo annahyu shayga la diiday oo la yiraahdo dhowaanina yuqaaribu wuxuu u dhow ama baabu nahyi sulfiq markii laga hadlayo yuqaaribu wuxuu u dhow yahay weeye qariibu minhu alamr amarku udhow fi aar maa dakarnaahu w aan soo sheegno amar ku soo sheegnay in badanbu abaabta uga dhow yahay wey ilaa laakina wey anii anugu shiraazi haddaanahay ushiiru waxaan ishaari oo farta ku fiiqi ilayhi ila nahyi baan farta ku fiiqi weeye calaa jihati alikhtisaar jiha gaaban qaab gaaban iyo weji gaaban iyo sifo gaaban ayaan farta ku fiiqahayaa wey oo qofka aalibulcilmiga u ka qiyaas qaadan karo wa ubayinu waxaan caddayn weeye ma shay baana cadayn weye yukhaalifu nahyu weye yukhaalifu nahyu nahyu ku khilaafaya uga duwan yahay almra amarka uga duwan yahay fiihi dhexdiisa wey waxaana caddayn wixii amar uu kaga duwan yahay nahyi oo nahyi amar uu kaga duwan yahay sababtoo ah dee muhiimaddaa saasa wey in wixii nahyigu amar kaga duwan yahay la baraarujiyo waa shayga ugu muhiimsan wey laakiin wixii kaloo isaga mid yihiin soo maa xagga ugu noqo wey in sha allahu tacaala allah hadduu doono ilaahay waa doonay limaada liannahu qad waqaca wa xasala waana qoray wey alaysa kadalik ayib wabihi ee bilaahi bay adiqatu kalsoonidu ahaatay wey wabihi laa biqayrihi wey wabihi jaara majuurka maxaa loo soo horumarinayaa cid kale oo kalsooni iyo isku halaynaya midna ma jirto way wabihi mar xaqiiqi way wabihi billahi kaliya way ay athiqatu kalsoonida iyo ictimaadku ahaaday way فأما حقيقته حقيقة النهي تعريف كذا سومرده فأما حقيقته أي تعريفه هو تعريفه وتحديده in la qeexo oo la tacriifiyo haddaad nahyi rabto fahuwa waxa weye alqowl waa oraah weye oraah weeye maaha ishaare maaha kitaabo maaha waxaasoo dhan agga bannaanka u tuuru waa qowl waa inuu ku baxo weye afka kasoo hadal u soo baxo fahuwa alqowlu hadal weeye bimacnaa lafdi baa laga hadlaya lafdi iyo qowl iyo oraah weeye alladii qowlkaasoo yustadca lagu dalbahayo yustadca yulabu lagu dalbahayo weybiha asaga waxaa lagu dalbahayaa tarkuka tegid alficla ficlin laga tago ficil iyo waxaad samaynaysa ka tagtaan tusaalahaan been baad sheegaysaa markaasaa lagu yidhi laa tagdib been ha sheegi laa tazni ha laa tasriq waxa hadi laa taqtul waxa dili baa lagu yidhi wey marka ficil iyo hawl baa lagaa reebaya lagu leey jooji aladi kaasoo yustadcaa lagu dalbahayo loogu yeeranayo bihi asagaba tarkulficli ficil inaad ka tagtay waxaad samaynaysa weeye minman dad iyo duul baana laga dalbahayaa huwa mankuba duunahu ee duuna alaamir ahaaday duunahu damirka waxay celinaysaa aamirkood duunahu ee duuna alaamir wa duuna aalib cidda wax amraysa oo wax dalbanaysa baa waxay amarka ka dalbaysaa cid asaga ka darajo hoosaysa annaga ilaahay subxaana watacaala maxaa la yidhaahdaa yaa naga nahayinaya rasuulka calayi sala slam baa naga nahayinaya ciddii aw amar nagu leh oo makhluuqaada wax naga nahayinaysa marka waxa weeye cidda wax amraysa inay kaa sarayso oo ay sarayso cidda wax amraysa inay sarayso cidda wax laga nahyin ay hoosayso saasuu ka hadlaya wey sida iyada yuu ka hadlaya wey ayib waana masale eh, hadal uu ku jiro wey laakiin eh, duunidaas waxay noqon kartaa marka xaqiiqatul amri inuusan kaa sarayn baa laga yaaba lakiin awooduu kuu sheeganayo mar hadduu awood kuu sheeganahayo waxaa weeye waxuu soo gelahaya nahibu soo gelahayaa mid adugu aad dhashay amaba aan kaa tawar badnayn hadduu qor aakaa kuu qaato ku yidhaa saa ha samayni haddaad samaysana waa kaa dhexbaxaysaa adde nahyi bu kugu yeelanaya lann awood buu kuu sheeganaya markaa xaqiiqatan laakiin ah, amar nahyi kuguma le nahyi kuguma le min aصxaabina annaga asxaabtanada waxaa ka mida weeye aصxaabina asxaab shaafici waxaa ka mida culimmada usul fiq waxaa ka mida manduul baa ka mida zaada kordhiyey iihi i aiia iihi i tarii w iihi i aiia halkaan damirkii loo celiyo ama fiihi fi nahyi tacriif hadda waxaa laga hadlayaa nahyi baa la qeexaya oo la tacriifinaya o la xaqiijinaya marka fiihi fi nahyi tacriif nahyibu wuxuu ku siyaadiya calaa sabiili اlwujuub amarku waxaa weye noqonaya tacriifkiisu huwa alqowl aladi istadca bihi tarku ficl miman duunahu calaa sabiili اlwujuub saasuu noqonaya calaa sabiil wujub tacriifku saasuu noqonaya tariifka isaga marka amarkana waa kamaa dakarnaahu buu yiri saan ku soo sheegnay shiraasi kamaa dakarnaahu saan ku soo sheegnay ku soo xusnay fil amri amarka aan ku soo sheegnay amarkana saasan ku soo marnay way soomaanan soo marin aan soo marnay way aan soo marnay sabxada maqan toddobaatameed meelaasaan ku soo marnay marka marka halkaas soo maraynayna waan baraarujinay waxa ku jira waxa ku jira iyo hadal ku jira oo aan sheegnay sax waa saxada toddobaatan toddoba halkaasaan ku soo marnay baan malaynahay tayib hadaan ku soo marnay maayam toddobaatan toddoba ma tacriifka adigu amarka meelaha hore tacriifkan ku soo maray waa suu soo sheegay saxwa almuhim marka waxaa ku jira calaa sabiil wujuubna waa soo baraarujiyey ah, maalintii waa soo baraarujiyey waana soo sheegnay waraqaadkan inay ku qoran tahay soomaanan soo sheegin waraqaadkan isaga qoran tahay waa soo sheegnay macnaheeduna waxaa weeye tacriifka asaga oo markii amarka la tacriifilaya calaa sabiil الwujuub nahyiga markii la tacriifilaya calaa sabiil الwujuub la yidhaahdo waa alaam bacd ashaacira weye iyo mutakalimiin ay qabaan qowl baailo wey macnihii baail ku yahana waxaa weye waxay qabaan amarku inuu kelimatul ifcal inaysan ku tusayn amar iyo wujuub iyo lusuum kuma tusayso allahum biqaraa'in maogiye wax laga faa'idaysana ma laho haddii la yidhahdo qum haddii la yidhahdo wax amara oo laga faa'iidaysanaya ma jiro allahuma qaraa'in qofku inuu xanaaqsan yahay gacanta inuu ku daro inuu wejiga maxaa kaduda hayo hawla in la helo maana waxay dhaheen haddii maanta o dhan qum lagu hayo aabbahay hooyada war istaag ku leeyihiin lama istaagayo amarna ma marka war baailow kadaalika nahyigana sidaasoo kale wey kadaalika nahyigana sidaas kale hadii maanta o dhan laa tafcal lagu leeyahay waxay dhaheen wax taxriima iyo wax maxaa la yidhaahdaa laazima oo ku tusahaya ma jiro allaahuma qaraa'in iyo calaamado iyo sumado in la helo moogiye waxaa ma jiraan wey marka warkaasna war baatilo wey warkaas war saxa maaha weye warka saxda waxaa weeye kelimaadku ifcal walaa tafcal sidooda amar iyo nahy looga faa'iidaysanaya wey sidoodaasay kugu tusahayaan carabna ay ku fahmi jireen wadaadkuna uu ka niqaashi doona horena uga soo niqaasha marka haddii laakiin ay noqoto amarkii in la sarfiyo nahyigii in la sarfiyo hunaa markaasan waxaan u baahannahay adilo u baahannahay markaasan adilo u baahannahay marka kalaamka asaga oo wujuubka eh, calaa sabiil wujuub uu leeyahay juwaynu eh, uu yidhi waraqaadka shiraasina uu leeyahay la soco waa kalaam bacd alashaacira ay qabaan shiraasi laftiisuna waa diidan yahay laakiin eh, muusan saaxiib waraqaad muu baraarujin laakiin shiraasi waa warki warkiisu wuu sheegay in masalada khilaaf ku jiro bacd asxaab buu yiri asxaab marka bacd ashaacira ayaa sidaa qabo weeyo shaaficiyada qayrkoodba madhabta ayaa qabow dadka war saxana ma warka war baatil qaabka baatilkuyana waa sheegnay laa tafcal ifcal walaa tafcal waxaa laga faa'iidaysanaa sida looga faa'iidaysanaya warku waa dhib yiri wuxuu yidhi walahu nahyigu aaablaaaablg ofka baranaya ama udhashay u yaqaano oo ah laa tafcal ayuu leeyahay buu walahu nahyigu wuuu leeyahay siiqatun siiqa iyo qaab buu leeyahay tadulu kutusaysaa calayhi cala nahyi kutusaysa fi luqati alcarabiya luqa alcarabiya kutusaysa wey luqa alcarabiya kutusaysa wey leeyahay laa tafcal ha samayno laa tafcal taasaadaasaa laga faaiisanaya waqaala ashcariyatu waxay tiri weeye wahuwa minhum shiiraas waa ka mid yahe laysa lahu uma sugnaanin weeye nahyiga siiqatun siiqa iyo qaab iyo weer loo yaqaano loo dejiyey umuusan imaanin sababtu maxay tahay siiqatu laa tafcal waxaan ku haynaa bay iyadoo nahyi xaqiiqa ah iyadoo tahdiida iyadoo tacjiisa iyadoo majaasa kada kada kada kada wadu wey Ah, dhowr iyo labaatan siiqo ayaa la sheegay marka maadaama labaatan iyo dhowr siiqo ay jiraan waxay dhaheen in mid laysaga xambaaro waa taxakum biduuni daliil amarku taaglayn wey ma yeelayno sidaa daraaddeed waxaan leenaha wax siiqa uu leeyahay ma jiro laakiin cidda hadlaysa iyo qaraa'inta iyo axwaasha markaan fiirino markaasaan amar nahyi ku xambaarayna saasay dheheen wey warkaana war saxa maha war baatilow ayib shiraasina maka yeelahayo oo warkaa waqad mada daliilu calayhi biyo fi lamri amarkiibu ku soo hormaray wey warkaa inuusan war jira ahayn amarkiibu kusoo hormaray buu ku yidhi oo amarku maxaa kusoo hormaray amarku waxaa kusoo hormaray inay carab ay qaybisay hadalka u qaybisay amar iyo nahyi iyo khabar istiqbaal ay u qaybisay wey oo ay dhaheen ifcal laa tafcal maxaa la yidhaahda hal jaa zaydun oo istiqbaara ah inay soo qaybisay wey marka carab baa qaybisay carab baan looga dambeeya luqa alcarabiyana siiqa wuu ku leeyahay warka marka uu soo maro qadmadal uu tegay waa socday addaliilu calayhi fi lamri buu socday wey ayib nambarka afraad waa sagale fi nusqatin mara bitadciif saasaa ku qoran bitadciif laakiin innaga hadda taas waxba nagama gelin marka muxuu sii yiri tadciif ra wadaliil waxa weeye huwa an ahla luqati qasamu alkalaam faqaaluu fi jumlatiha waxay dhaheen amru wa nahyun falamru qawlka weeye ifcal wanahyu qawlka laa tafcal fajacaluu qawlahu laa tafcal bimujaradiha nahyan biduuni indimaami qariinatin ilayhi cala dalik fadala cala ana lahu siiqatu mawduucatu lahu wa khaasatan bihi halkaas ku qoranya aan soo hormarnay hadalka isaga na soo hormaray maadaama uu soo hormaray halkaa ugu noqdo saas u qoranya muxaqiqna saas soo raray marka warkaa waa cad yahay wey sii qule warka ashaaciradu ay sheegeenna waxba kama jiraan wey xagga u tuuriyo warka soo hormar faslun waidaa tajaradad hadday dhar tirnaatoo qaawanaato siiqatu siiqatu nahyi hadday dhar tirnaato qaraa'in ay ka tirnaato iyo calaamado iyo wax kutusay hadday ka qaawanto ka dhiranto keligeed ay tahay oo laa tafcal sida ay tahay weye iqtadad waxay keensanaysaa ataxriim xaaraamtinimay keensanaysaa laa tafcal haddii lagu yidhaahdo wax kaloo qariinaana aysan jirin iqtadad he hadihi siiqa ataxriim waxaa laguu diiday waa inuu go-an yahay jasmu yahay aadana u dhowaan karin aadan u dhowaan karin ood agteedan ka bixi karin waqaalat alashcariyatu waxay dhaheen weeye laa yaqtadi taxriim ma keensanayo ma jeed hicri waxay dhaheen taxriim ma keensanahayo walaa hayrahu ayrkiisna ma keensanayo taxriimna ma keensanayo wax kalena ma keensanahayo oo maxaa jira natawaqaf wey hunaa waxaa ku jira qowlka la yihah qowl waaqifiin waxay dhaheen taxriimna ma keensanahayo taxriim la'aanna ma keensanahayo maxaa wey natawaqaf bay dhaheen xataa najida daliil intaan daliil ka helayno waan taagnaana marka qowl waaqifiya loo yaqaana waana qowl baatila ma xoog badno qolka asaga من يجيلينه ساس دهان وين warka marka war soconaya maaha shiraasi warka ma yeelay wuxuu shiraasi waa daliilu daliilkii xujadii burhaantii gartu waxa weeye calaa maa qulnaahu wixii aan niri oo maxaan niri اقتضت التحريم وي قلنا هي وادعينا أنها تقتضي التحريم وي مركا والدليل على ما قلناه أن سيد من العرب سيد إيو أضي إيو قامية يهدو جرادو هدو هذا الجيد من العرب أوي تتكلم والله مدوي لكن اللغة العربية بعض القوة الله هي إذا قال هدو العبد أدون كسؤولية يكير لا تفعل كذا ورصاها سمين بكير hawshaa ha samayn buu ku yidhi xoolaha qaribi hantida ha qaribi hawshaa qaribi laa tafcal kada hawshaasi saasiisa ha samayn buu yidhi waa reebay wey haye hadday adiga hooyada ay aabbaha ku yidhahdaan ha samayn ku dhahna de waa la mid wey hadduu shaygu sharci yahay waxaa weeye oo macruufi wanaag yahay hay mubaxa waa inaad waalidka ateecdo laakiin hadday shay xaq iyo diin iyo khayr iyo waajib kuu diidayaan laa aacata limaluq fi macsiyat khaaliq w tam waa laga hadlay marka waalidka hadday ku yidhaahdaan ha samayna ay yidhaahdaan ayana waa la mid wey laa tafcal buu yidhi kadaa sahaaseen fafacala wuu sameeyey weeye cabdiga hawshiibu ku dhaqaaqay wey istaxaqa wuxuu mudanhayaa weeye addama cay iyo cambaarayn buu mudanhayaa wey ceebayn buu mudanaya adam kelimadu de waa muctal hadda shidki muusa muujinaya laakiin waa waa muctal yaan dhihin waa waa mudqam wey adam wey damama bay asal ahay laba miin bay ayadoo la isku idqaamay wey sidaa daraadeed damamtu waad odhanaysaa fulaan markaad qof aad tiraad waa cambaareeyey ama waa caayay ama waa ceebeeyey dembigu waa abayne waxaad dheraysaa damamtu baad odhanaysaa marka labada dil waa kala furfuraysaa markaas wey hadda la kala isku idqaamo tamaasiliin iyo watawbiikhi iyo maxaa la yidhi canaan wey in la canaanto iyo in la cambaareeyo in la caayo ayuu mudanahayaa wey dam in la canaanto la caayo ama la ceebeeyo iyo tawbiikh in la canaanto labadaasuu yeelanahayaa wey marka haddii marka saas ay tahay hadda adiga waalidkaa intayba ku dhahaan waxaa ha samayn aada samayso oy ku canaantaan oo ku cambaarayaan oo ku dhaleeceeyaan oo dadku ay maqlaan dadku waalidka garab istaagan adigana wa waad qaldan tahay ah, halad baad ku jirtaa taa marka macnaheed waa waalidku inuu saxan yahay ah, sayidku inuu saxan yahay marka wixii laguu diiday haddaad ku dhacday dadku kirtiga dadkoo dhacday ku eedayna waxay ku horni waalan baa waalidka waxay ku dhaheen maxaa kuu geeyey waalidka waxay kuu diideen maxaa kuu geeyey ah, shayguna shay xaqayo saxaya fadalla wuxuu ku tusay weeye nahyigu wuxuu ku tusay weeye wuxuu ku tusaya calaa annahu fadalla wuxuu ku tusay nahyiga calaa annahu yaqhtadii nahyiga iyo siiqadu yaqhtadii inuu keensanahayo oo dalbanaya ataxriima taxriim iyo mancin iyo xaaraamni inuu keensanaya lawana ogolo waa laga agbixi maayo marka sigaas waa ku saxan yahay ashaacirana waa la garamay weeye marka warka biyo kama dhibcaan wey fasl waidaa tajaradat hadday dhar tirinaato siiqatu siiqatu nahyi hadday dhar tirinaato qaraa'in iyo wax leexinaya ay ka dhar tirinaato oo ka qaawanaato iqtadad waxay keensanaysaa oo dalbanaysaa atarka atarka inaad ka tagto wii laguu diiday atarka ah wixii lagaa reebay manhiyu canha ah inaad ka fogaato wey cala dawaam si joogtaaw si joogta haddii kure aabbaha ku laa tafcal hebel waxaa marna ha samayn aduge hebelo waxaa ha samayn hooyada ku tir hebelo waxaa ha samayn hebel wax hadday ku tiraahdo iqtadad tarka horta wixii waad ka tegaysaa waad iska daynaysaa haye cala dawaam si joogtaana weligaa u dhowaan maysid ah, weligaa si joogto ah waxa u dhowaan sheega waa ka fogaanaysaa weligaa oo joogtaan haddii aabbaha ku yidhaha waktigaan ha bixi Ah, salaada cishe haddii la tukado habix guriga haka bix hadduu yidhaahdo weligaa bix mayso joogtaynaysaa laakiin inaad tirado aabba ah, xale keliyaan u qabay caawa iska baxaya maya laga yeeli maayo hadduu odaygu yidhi salaada cishe haddii la tukado laa takhruj hadduu ku ila alkhaarij meelahaas iyo kurayda iyo hee ha aada hadduu jira magaalada aada hadduu jira weligaa waa saas waa inay ahaato ah, mar haddaad rabto inaad baxdo inaad codsi hesho oo tirado aabba caawa ma bixi kara laakiin aad tirado aawa xalay baan u qaba keliya inay to caawa iska baxaya maya lagaa yeeli ma cala dawaam joogtaa laga rabaa iyo weliba calalfawr si degdega wey calalfawr degdeg waa ina u joojiso mar haddii lagaa reebay shaygan lagu yidhi ha u dhowaanin lagu yidhi markaaba waxaa laga inaad ka go'daa la ka istaagto fawr inaad degdeg inaad uga istaagto uga harto ayaa la rabaa weeye laanno waxa weeye aan nahyigu saas ku tusahaya nahyigu saas ku tusahaya luqa alcarabiya xagga nakira fi siyaaq nafyi iyo nahyi saas kugu tusaysaa bikhilaaf al'amri bikhilaafi oo ka duwan weeye al'amr amri ka duwan weeye Ah, bkhilaaf اamri amarka way ka duwanta amarka may kaga duwanta amarka haddii lagu yidhaahdo waxaa samey hadii lagu yidhaahdo cala alfawr miyaa mise maaha soomaanan soo marin laga soo niqaashaga soo niqaashago ayb sidoo kale waxaa laga soo niqaashay eh, amarku haddii lagu yidhahdo wax samee dawaam iyo takraar kuma tusayni ayana waa laga soo niqaasha labada masleba waa laga soo hadla amarka ugu noqo bkhilaaf اamri ka duwan wey wadalika arrintaana waxay ku dhacday buu ku yidhi ana alamra amarka inuu markii wax lagu faro yaqtadii wuxuu keensanahayaa iijaad alficil ficilka inaad hayso haddii wax lagu farooliga warsaa samee biyo ii keen haddii lagu yidhahdo salaad haddii lagu yidhaahdo hawshaa samee haddii wuxuu dalbanhayaa amarku weeye wixii inaad samayso bes hawsha inaad samayso saasuu dalbanhaya iijaad alficil ayuu dalbanhaya fain facala hadduu sameeyo weeye amarkii weye fain facala alamra amarka hadduu sameeyo ma'muurku maratan hadduu sameeyo hal mar hadduu sameeyo fii ayi zamaanin wakhti kasta midkay ka rabta ha ahaatee sumiya waxaa lagu magacaabahayaa ma'muurka mumtailan mid artoomay mid artoomay iyo wii loo diray arintii loo diray artoomay oo sameeyey ayuu noqonahayaawo ah, saasuu noqonahaya macnaheedu markaas muxuu noqonahayaa kuma qasbana weeye inuu degdeg u boodo fawr inuu sameeyo kuma lakin wuxuu sameeyo inti wax loo diro ayuu markuu sameeyo waxaa laga soo qaadaya inuu hawshii sameeye wey hawshaana khilaaf ku jira waan soo marnay wey wafi nahyi soo maaha laa yusamaa lagu magacaabi mahayo weeye muntahiyan mid reebtoomay muntahiyan mid nahyi ka reebtoomay lagu magacaabi maayo weye ilaa idaa saaraca markuu degdega moogiye ila tarki inuu ka tago wixii laga reebay weliba cala dawaam si joogtaana uga reebtoomo way shay haddii mar lagaa reebo waxaa lagaa rabaa laba arrimood midka kowaad waxaa weeye almusaaracatu ila intihaa inaad markiiba ka istaagtood ka go'dow aaniyan waxaa lagaa rabaa inaad uga tagto cala dawaam joogto weligeed baad uga tagto labadaa shay waa ku sugayaan inaad degdegto shayga aad markiiba ka istaagto labo si joogtaa weligaaba inaad uga reebtoonaatow been sheega haddii lagu yidhi horta been haddaa markaa samaynaysa inaad ka istaagto ood ka harto waa lagaa rabaa musaaraca waa lagaa rabaa labo waxaa lagaa rabaa weliga inaadan mar dambe u noqon wey tahay wafinahyi soomaha laa yusama lagu magacaabi maayo qofkii wax laga reebay qofkii hawl loo diiday muntahiyan mid reebtoomay weeye ilaa idaa saaraca inuu degdega maahane tarki inuu shayga isaga tago cala dawaami weliba si joogtaa uga tago wey saasaa laga raba marka waa mar haddii siiqatu nahyi ay timaado ikhtadat itarka cala dawaam wa cala alfawd saasay dalbanaysaa cala alfawd haddii cala alfawdkuna macnaheed maxaa wey haddii wixii aad ku jirto manhi canhigu ahaa aad iska sii dhex fadhido waxaa la yidhaahdaa waxbaad dilaysa waxbaad xadaysa been baad sheegaysa markaasaa lagu yidhi ka joog inaad iska sii wadato ee waxaa weeye cidda amarka ku siinaysay inaad ka amar diiday ood madaxa taagtay oodan hoggaansaman baa meesha ka caddaanaysaw mar beenha sheega haddii lagu yidhi qof baad dilaysaa joog haddii lagu yidhi guri islaamiyooda xadaysa haddii lagu yidhi jooja xatooyada lagu yidhi markiiba waa inaad gacanta ka joojiso ood ka reebtoonto xoolaha dadka aadiisaa laga rabaa haddaad madaxa sii taagto mucaanid baa lagugu xukumahayaa xukna waa lagugu ridahayaa ukun waa lagu ridaaya oo laga qaadanaya faslu waidaa nuhiya haddii la reebay can shayin shay haddii la reebo waxbaa lagaa reeba shareecadu kaa reebtay wey fain kaana low hadduu usugnaado didun waaxidun hal did hadduu leeyahay wey tanna waa soo maray masaajisha waa soo wada maray kurtigadu fahuwa amrun weeye amar weeye didkaa lagu amray fahuwa amrun weeye bidaalika didi lagu amray wey haddii shareecadu ay shay kaa reebto oo ku tiraahda laa tafcal ay saa ku tiraahdo shaygaasuna hal did oo ka soo horjeeda uu leeyahay kaa asaga ahee waa lagu amray inaad samayso idaa nuhiya haddii lagaa reebo can shay baa lagaa reeba waa lgu ha samaynin wey fain kaana lahu didun waaxidun hal did buu leeyahy hal shay baa ka soo horjeedaba fahuwa amrun weeye fahuwa didka waaxidka amrun bidaalika muddi lagu amray weeye ka soomi oo kale filciidayn wey maalinta ciidaynka waxaa lagu yidhi tusaale ha soomi hal did buu leeyahay marka wey halkaa did muxuu yahay waa inaad afurto wey waa inaad afurto wey inaad afurto qasab maaha inaad cunto ka dherigto laakiin waa inaad xugmana waa inaad afuran tahay wey haddaad rabto waxbahan cunine laakiin waa inaad hee afuran tahay oodan soomanin haddii loo hebel ma soomanta ad tiraa ma soomani laakiin haddaad rabto labiyi toban maalin biyo xabi adig kuu taalo lannu niyad ma haysid soon ma jiro waxaa wey marka waad afuran tahay wey tasawin fi lciidayn wey labada maalin ciidaynka maalinta ciidaynka marka waa la diiday wey maalmaha in la soomo waa la diiday limaada waa maalmo maxaa leeyahay akli wa shurbi weeyo martiqaad ilaahay subxaana wa tacaala ummadda u martiqaaday oo la raba in wax la cuno oo la cabo oo la damaashaado weeye marka inaad martiqaadka ilaahay aad afka ka haysato oo tiraado ah, maanaha anugu afka ma kala qaadayo hawshaas waxa weye shareecadii iyo farxaddii iyo maalmaha iyaga ah ayaad ka hor timid wey marka waxaad ku qasban tahay weye oo waajib kugu ah oo amar kugu ah weeye inaad afurto wey laakiin amarka asaga ah ma aha min xayu lafdi ila haddii lagu yidhi ifir ywma alciidayn haddii lagu yidhi ama fi haddii lagu yidhi taa maxaa leeya laa tasum hadii lagu cafwan laa tasum haddii lagu fi yowm alciidayn haddii lagu yidhi taa waa nahyi waan garanay laakiin inaad afurto lafdiga asaga laga qaadan mahayo min xayu lafdi laakiin min xayu macnaa waxaa laga qaadanayaahe maalmahaas inaad afurto inay waajib kugu tahay amar tahay inaad afurto waa min xayu macna laa min xayu he min lafdi maaho lafdi maaha dayib kelimad hadal baa ku jira laakiin amarka fahuwa amriga uu ku bidaalika dib uu ku leeyahay amarkaasi waa min xayu iltizaam wa min xayu almacna wa min xayu alfahm wey laakiin kelimadda lafdigeeda oo lagu yidhi laa tasum yowma ilciid lagu yidhi kelimadda ayadaa lafdiga kuma cadda wey saa waa inaad fahanto wey ayib fahuwa dalika dudi ka sowm fi lciidayn wey maalmood ciidaynka weeye ayib marka ma taxaquqaya nahyiga asaga allahuma inaad an taftura inaad afurto maahane wain kaana lahu hadii halka marka taasu hal dib buu leeyo afura wey wain kaana lahu diddun wain kaana lahu dhe addaadun addaad badan buu leey waxyaala badan oo ka horjeeduu leeyahay wey ka zina sida sinadoo kale weeye sida zinadoo kale weeye fahuwa amrun weeye bididdin min addaadi lagu amray fahuwa asagu amrun weeye in lagu amray oo min xayu almacna walfahmi weeye hadda la soco iltizaam lagu amray weeye biibdin baa mid ka soo horjeemin adaadi waxyaala isaga badanoo ka soo horjeeda hata zinada waxyaala badan baa ka soo horjeeda waxyaala ka soo horjeeda maxay tahay inaad guursato ood guur xalaal aad guursato waxaa ka soo horjeeda inaad suriyo raadsato addoon inaad addoon ah ood u galmooto inaad raadsato ayaa ka midow ama waxaa ka mid a waxyaala dadka u inaad soonto sida nebiga calay slam uu faray wey waxaa ka mida minahee inaad maxaa leeyahay howlo adag aad gasho jihaad iyo howlo shaqo adag iyo dhagax jabin iyo howlo badan inaad gasho ayaa ka midow wey mashquul inaad gasho adag wey oo hawlaha shukaansiga waxaan iyo baagamuudadaba he iyo gabdhaha meelmahaba indhahaba aadan jaanis aadan u intaasoo dud buu marka leeyahay intaasoo dud ayuu marka kuwa ayaga mid ka mida ah ayaa lagu amar ku ku mashquul lagu leeyahay fahuwa amrun waa amar lagu faray wey bididdi min adaadihi wey li'annuu maxaa yeelay laa yutawasalu lama gaarhayo weye ilaa tarki اmanhiyi canhu kii lagaa reebay oo zinada ah inaad ka tagta lama gaarayo ilaa bima dakarnaahu wix aan sheegnay maahan waxaan sheegno addaadda ah oo ah inaad guursato inaad addoon yeelato inaad soonto inaad shaqooyin aad gasho mashquulsho hawl meelaha eh, fitanka iyo hawlaha noocaas ay ka isaga fogaato meelaha dadka aad ka taqaanaba aad ka dheeraato hawlahaasoo dhan baad ku mashquuli kartaa hawlahaasoo dhan aad ku mashquuli kartaa marka hay adiga waxaa laga rabaa hadduu shaygu hal dad leeyahana dadkaasaad la imaanaysaa sida soonkii oo kale hadduu addaad badan leeyahana mid ka mida adig kii kuu suurtageli kara ayaad ma'muur ku tahay min xayu almacnaa ayaad ku tahay wey liannahu laa yutawasalu lama gaarayo ila almanhiyi canhu kii la iska reebay ilaa tarki almanhiyi canhu kii la iska reebay ka tegidiisa lama gaarayo ilaa bimaa dakarnaahu wixii aan sheegnay ma ahane wixii aan sheegnay oo ahaa in aad la timaado wix shaygaa didka u ah aad la timaado ood samaysa moogi taasna wuxuun weydaa nuhiya haddii la reebo cana hadi shayayn baa laba shay ay mid kamid lagaa reeb laba hay mid kamid ayaa lagaa reeb kaana wuxuu ahaanaya daalika wuxuu ahaanahayaa labada hay mid kamid ahaanahaya nahyigu ahaanaya afwan nahyigu ahaanaya kaana daalika oo nahyiga wuxuu ahaanaya nahyan buu ahaanaya can iljamci in la jamciyo baynahumaa labadooda in la isu keeno waxaa lagu yidhi labadan shay ee ha u dhowaanin baa lgu tusaale waxa labadan gabdhahoodoo walaalaha ha isla guursanin baa lgu xalgu arkadoo min maalin la taagan haddana tii kale maalin la taagan kaasaalgoor labadan gabdhoodoo walaalaha ha isla guursan ah, hasla guursan macnaheedu marka maxay tahay mid baa kuu bannaan laakiin labada gabdhood ha isu keeni ah, hadday mid aad furto ama ay kaa dhimato waa baab kale laakiin labada gabdhood inaad meher xarig isugu keento cisme isugu keento lama ogolow marka waydaa nuuya can ahdi shay-ayn dee tii naxwada lagu miaalin jiray laa tashrab labana laa ta'kuli eh, samaka watashrab labanu Ah, caananaha cab kaluun ha cuni caananaha cabdin oo macnaheedu maxay tahay dee cudur baa laga qaadaabaya min xayu ibi wey min xayu ibi wey ayb laakiin waxaa laga yaabaa in eh, kaluunka wadamada qaarkood ama xagga biyaha webiga badda markuu yahay haraha markuu yahay waraha markuu yahay in lagu kala duwan yaha laga yaaba waxaa kaloo laga yaaba xagga xoolaha caanahooda in lagu kala duwan yahay lann waxaa la hayaa dad kaluunkana cuna ka dherge saddex waqtiba cuna caanahana ka dherge wax dhibana aan qabin ayaa baa la helaa maalmihii marka maxay tahay markaas haddii lugi laa ta'kul samaka war kalluunkaa cuni watashraba laban haddii lagu yidhi waxawy macnaheedu labada ha jamcin wey laakiin midkood hee ku kaaftoon wey markaasu labadii laakiin inaa isu keento lama ogolo wey labadii inaa isu keento lama ogolo marka waydaan nuhya can ahdi shayayn laba shay mid ka mid ah lagaa reeba kaana wuxuu aanahay daalika nahyan buu ahaanaya wey kaana daalika oo ah maxaa lee nahyiga nahyan iyo reebitaan buu ahaanaya can iljamci baynahuma labadooda inaad isu keento ayaa lagaa diidaya oon lagu ogolayn laakiin mid inaad gooni u samayso hee wax dhiba male wey wayajuusu waxaa u bannaan weye lahu qofka waxaa u bannaan ficlu axadihimaa mid mid ka mida ah inuu sameeyo wayajuusu lahu qofka waxa u bannaan weeye wax laga reebaaye ficlu axadihimaa midkood mid ka mida ah inuu sameeyo midkaas ku bannaan tahay lakin haysu keeni wey wa qaalat waxay tihi yakuunu wuxuu ahaanaya daalika arrintaa ayada oo laba shay haddii mid ka mida ah lagaa reebo wuxuu ahaanaya nahyin buu ahanaya canhumaa labadaba in lagu diiday noqonaysaa labadaba afka ma saari karti mana dhawaan karsaas noqonaysaa oo falaa yajuusu markaa ma bannaana ficlu waaxidi minhuma mid labadaba mid ka mid ah inaad samayso ma bannaana saasay markaa madhabkoodu wey madhabka iyaga waad fahmaysaan bay ila tahay markaan soo maraynay baabu takhyiir somanaan soo marin haddii saddex sayl maxaa la yidhaahdaa calaa jihati takhyiir lagu amro ayagu maxayna soo dhaheen saddexdu waxaa weeye he waajib bay nugu dhaheen tanna waa sidoo kale baabkaa hore haddaad fahantay baabkaana kiibuu la mid yahay marka qowl jirana maaha qowl jirana waa qowl baatila waxba kama socona shiraasin waa radin doonaa لأنه adiga waxa lagu diiday waxa weeye inaad labada shay jamc ala jihati jamci baa lagu diiday laakiin ala jihati al-infiraad mid walba gooni aad u samayso laguma diidin maanta kalluun baan cunayaa hee berrina waxaan cabayaa caanaan cabayaa macaawo markaas yani caanaan cabayaa hawsha inaan jamciyo un baa la ii diiday Ah, marka waa w ayagu laakin waxay dhaheen labada uma dhowaan falaa yajuusu ficlu waaxid minhuma wاdaliilu daliilkii xujaday garta kutusaysa calaa maa qulnaahu waxa aan idin wax kutusahayo oo maa qulnaahu muxuu ahaa nahyan can jamci baynahuma waa waxaan idhigu waxaan idhi hada huwa wy weliga inaad la socoto maa qulnaahu marka waxaan waxay ahay weeye nahyan can اljamci baynahuma saasaan anagu soo niri ku yidhi huwa waxaa weeye ana nahya diidadu amrun weeye waa amar iyo faritaan weeye bitarki shayga inaad ka tagta lagu amray ah, nahyiga laguu sheegay waxaa weeye shaybaa waxaa lagu amray wey inaad ka tagto oodan u dhowaanin wey nahyu macnihiisu waa saas wey huwa waxaa weeye ana nahyi waxaa weeye amrun waa in lagu amray bitarki inaad isaga tagta shay ood ka fogaato weye kama ana alamra amarku siduu u yahay amrun amar su u yahay bilficli ficil lagu amray inaad la timaado marka wa lagu amrahayo ficil inaad samayso iijaad aad la timaado weeye amarku wey nahyiguna maxaa weeye waa inaad ka tagto ka fogaato ah, inaad ka fogaato lasaasay u kala duwan yihiin uma intaas bacd haddaa intaa fahantay oo nahyu uu yahay amrun bitarki uu yahay amarkuna uu yahay amrun bilficli haddaad saa u kala fahantay uma intaas kabacdi ina alamra amarka in wa lagu amra bificlin lagu amray axaduhuma midkood mid ka mid inaad samayso lagu amray uma ina amra amarka lagu amray bificli inaad samayso axaduhumaa midkood weeye laa yaktadii ma keensanayo wujuubahumaa labadu inay waajib yihiin war laba arimood mid samee baa lagu hebelow maanta ama arinkaa samee ama arinkaa samee baa lagu adiga marka waxaa kugu filan hee mid inaad samayso marka haddaan ku idhi maanta ama saa same ama saa same haddaan ku idhi mid unbaa waajib kuwa laakiin lagaama rabo midka kale lagaama rabo lagaamana doona waajibna kuwa saasa laga fahmaya amrihiiraas waa runtii uma ina alamra bificli axadihima lagu amro laa yaqtadii ma keensanayo mana dalbahayo weye wujuubaho labadana waajibkuu yihin midunbaa waajibu aw midunbaa waajib ugu maanta haddaan ku ihado war beerta soo fal ama dukaanka fur haddaan ku ihado maanta waxaa lagaa rabaa inaad ama dukaankii furto amaad beertii fasho hadii lagu yidhaahdo inaad arigan raacdo ama geela raacdo haddii lagu yidhi midunbaa maanta laga yaa inaan raaco amaan samey shaqadiisa qabto laakiin labada laygama rabo labada laygama rabo shiraasi waa saxo fakadaalika sidaasoo kale buu ku yihi alamru amarku bitarki inaad ka tagta lagu faray oo nahyi wey hadda la soco hadda wax laga hadlay fakadaalika saa waxaa la mida ah, alamru in lagu amray bitarki inaad ka tagto oo ka fogaato axadahumaa midkood weeye laa yaktadii ma keensanayo wujuuba tarkihima wujuuba tarkihima labadiiba inaad iskaga wada tagto ma keensanayo haddii lagu yidhi maanta saas samee maxaa la yidhahdaa ama saas samee haddii lagu yidhi mid unbaa waajib kuwa inaad samayso wy haddii lagu yidhi maanta saa ha u dhowaani ama saa u dhowaani haddii lagu yidhahdo mid unbaad ka fogaynaysaa kan kalena he waa kuu bannaan yahay fakadalika alamru buu ku yidhi amarkii wax lagu amray bitarki axadihima midkood mid ka midana ka fogow lagu yidhi laa yakhtadi ma keensanayo ma dalbanayo ma codsanayo wujuuba tarkihima labadooda inaad isaga tagta inay waajib tahay mad ku tusaayo wey mid unbaa lagaa raba inaad ka tagto kan kale marka waa ku bannaanaanaya nahyigiibuu yadulu wuxuu ku tusahayaa buu ku yidhi calaa fasaadi almanhiyi canhu shaygii layska reebay haddii lagu yidhi war shayga ha u dhowaanin lagu yidhi wuxuu ku tusahayaa nahyigu wey shaygii lagaa reebay haddaad ku dhaqaaqdo faasid iyo baatil inuu yahay Ah, haddii lagu yidhi laba gabdhoodoo walaalaha isla guursani oo tiraada waan meherinaya ama gabar iyo habaryarteediiyo eeddadeed aad tiri hee oo tee meher baan ku xidhahayaa waxaan ku leenaha waad iska hadashae meesha wax mehero ka asaxay ma jiro waa baailu wax nehero oo mehero gabadha qabanay xismaha qabanaysa ma jirta baa lagu odhanahaya haddii lagu yidhi war gabar walaalkaa shukaansanahayo ama u doonaan gabar walaalkaa u doonaan shukaansiyaanhukaansi waa suuq furane waa suuq furan nin walba raganimadiisa afkiisa weeye xale gabar nin u doonan waxaa la yidhaa hadooni haddii lagu yidhi hee doonisaadu baail wey waxna kama soconayo lagaana yeeli maayo jooji baa lagu leeyahay hawsha ayada mana asaxaysaa lagu leeyahay wanahyu nahyi marka yadullu wuxuu kutusahayaa wey nin walaalkaayo suuqa jooga riti u faasaxay gaari uu gatay baabuuru gatay ayadoo hawshii maxaa la lagu jiro oo lagu heshiyo lacag darba inay kala wareegsado yaa tiri allah war waa lagu dhacaya intaa ka badan anaa kuugu dar laha gaariga maxaa u dadejisa go-aan ahayn ninkii gaariga iska raro lacagta inuu qaato yaa waxaa ku war gaariga waa dejiseen maxaad noola tashan weyda ninyo hawsha ah. marka macnadu waxay noqonaysa waa ka noqo beecii wa sarbeebow mar haddii la wargaariga waa dadejisay haddii lagu yidhi alla ilaa beecaasa waan ka noqday aniga beec waan ka noqday wey xaaraan wey hawsha ayada inaad gadatana adigana lama ogolo adu dhawaata lama ogolo beecaad siaa ku ridana faasid buu noqonaya lagana yeeli maayo wanahyu buu yidhi yadul cadaa maxaa loo diida waxaas inaad khidbata akhiika inaad gabar walaalkaa doonay aad doonto beec walaalkaa gatayga aad gasho waxaasoo dhan waxay abuurahayaan wey ummadda muslimiinta inay isku dhacaan iyo cadaawad iyo fasaad bay abuuraysa lamana ogolo dadka muslimiinta ikhwa inay hadal mara walaal inay hadal mal rawo wanahyu yadul calaa fasaadin manhiyi canhu buu kutusahaya wey shaygii halayaa lagaa reebay ama cibaadaad haada ama mucaamalaad ha ahaadee waxaa weye wuxuu kutusaya faasid inuu yahay oon la tirsanayn waxna laga soo qaadayn oo la tuurahayo ayuu kutusahayaa fii qowli akari asxaabina buu ku yidhi asxaabtanada shaafici meesha u badan yihiin waa saas weeye kamaa yadullu siduu kuu tusahayo weeye alamru amarkuba siduu kuu tusahayo calaa ijzaa'i inuu kaa gudahayo almamuuru bihi shaygu lagu amray ah, shaygu lagu amray inuu kaa gudahayo soomaanan soo maray asagana aan soo marna wey wixii laguu diray sidii laguu diray haddaad ula timaado waa kaa gudahay bashiiraay soo yiri wey qolaa diiddo waxay dhaheen daliil khaarija loo baahan yahay qowlkoodna baatili waa la soo tuuray amaa yadul siduu kuu tusahayo weye alamru amarku siduu kuu tusahayeyba calaa ijzaa inuu kaa gudhayo kaa dhacayo dimadaadu ay beri noqonayso alma'muuru bihi shaygii lagu amray wey kanna waa sidoo kale haddaad aaminsanay shayga markii shay lagu amro oo salaad lagu amray ama soon lagu amray sidii lagu amray markaad ula timaado inay kaa gudaysay kadaalika nahyiguna markii lagaa reebo haddii aad samayso baadil buu ku tusahaya cagsi bay isu yihin dad bay isu yihiin uma intaas kabacdi buu ku yidhi ikhtalafa waa iskhilaafeen oo waa ismaan dhaafeen haaulaai culamaa wey haaulaai ee maxaa kuwe weeye fii qowl aktar asxaab uu ku yidhi kuwaasaa iskhilaafay fa minhum waxaa ka mida man culumaha ka mida qaala yidhi yaqtadii wuu keensanayaa nahyigu alfasaada fasaadka wuxuu ka keensanaya oo ka dheeganaya min jihati luqati xagga luqadu ka keensanaya waan garanay shaygii manhayu canhu oo lagaa reebay inuu faasido baatil waan garanay laakiin ma luuqadda ay tusayso kelimatu luuqa ay tusayso laa tafcalba ay tusaysa mise sharciga iyo adilada ay tusaysa taasaa laysku hayaa taa ayadaa laysku hayaa la soco wuxuu ku yidhi famin waxaa kamid ah, man qaala yidhi yakhtadil wuxuu keensanaya nahyigu weeye yakhtadil nahyi wuxuu keensanaya alfasaada faasil butlaan wuxuu ka keensanaya min jihati luqa alcarabiya uu ka keensanaya culamo yidhi baa ka midow wa minhum culamada waxaa ka ah, man duul baa ka mid ah, culamaa qaala yidhi yakhtadil nahyu waa keensanaya alfasaada wuxuu ka keensanaya min jihati sharci buu sharcadan baa laga faaidaysanaya kelimadan laa tafcalu luqa alcarabiya ayadu xalaal iyo xaraan midna ma faa'idaynayse xagga sharciga wey waa laga faa'idaysanaya taxriimka ayay culumma dhaheen wey ah, marka masale la isku hayo usuuliyiintu isku hayaan weeye ayb waxaana la rajaxaa hadda xagga shaaficiyada waxaa xoog badan oo la rajaxaa shaaficiyada qaybo ka mid ah qaba wuu kuu sheegay wey laakiin xagga shaaficiyada waxaa la rajaxaa nahyiga in laga qaadanayo min jihati sharci wey laa min jihati luqow luqaddu meeshan shuqul kuma leh waxaa weye axkaamna ma rabtibto waxa axkaan ratibahayo oo xukunka waxaa weye taxriibka taxliilka laga qaadanayo waa adilada harciga min jihati harci wey qowllahi caza wajal qowl rasuul ayaa laga qaaday sidaasuu rajaxay xaafid barmaawi kitaabkiisa fawaaid saniya sidaasuu rajaxay weeye markuu aqwaasha culamada shaaficiga heyrkoodba keenay halkaasuu rajaxay hada waa saxiix hada waa saxiix marka xagga jihati sharci ayaa fasaadka laga qaadanhaya fasaadkaasa laga qaadanhaya wa min asxaabina annaga asxaabtana waa masala dhib badan jira kitaab goyna waa laga alifiyey horeyna usoo sheega wey التحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد على إمام إمام الحافظ العلائي با إسكاله هل أقرأ كتاب كاسو كاسو فلان مرك هل كساس تحقيقي وعود تحقيقي التحقيق إن الحقيقي الله نيران نيريو يري أن النهي ريبدا وحلا إسكاله يقتضي الفساد فساد بكين صار أساس تحقيقي مرك كتاب كاسو قولي لو قري كل نقصك محل يري هذا هل كاسو كذا فائدة سنة هذا وصحيح ومن أصحابنا أنا أصحابنا iyo iskareebiddu laa yadul kuma tusay cala alfasaad kuwa yidhi baa jiro wey saasay yidhi lawal wuxuu kusoo yidhi fi akari qowli asxaabina bu kusoo yidhi soo maaha hadda aqaliyadiiba rabaa inuu kuu sheego aqaliyadu hadda kuu sheego wuxuu ku yidhi waxaa ka mid ah asxaabtana man qaala jira annahyu laa yadullu kuma tusahayo cala alfasaad fasaad kuma tusahayo qolo yidhi baa ka mida wey uiya qoladan maxay daliilsadeen qoladan waxay daliilsadeen oo ishkaal ku keenay waxay dhaheen waxaan haynaa shareecadu waxyaalo ay reebtay oo laysu diiday haddana markuu dhacay la socodsiiyey marka ma fahamteen waxay dhaheen shay baa sharcidu waxay tidhi laan la samayn haddana maxaa leeya mukalafkii iyo naahigii qofkii laga reebay ayaa ku dhaqaaqay way sameeyeen markay sameeyeen axkaam baa laga ratibay minha waxaa ka mid ay dhaheen haweenay xaa'ida ayaan la furi baa layidhi haweenay xaa'ida oo dhigi qabtaa yaan talaaq lagu ridi baa layidhi alaaqii baa lagu riday wey ninkii baa talaaq furay iyadoo xaa'ida waxay dhaheen talaaqeeda waxbaa laga soo qaado waa la tiri waxaana la isku ogaa inaan haweenay xaa'ida ahee aan talaaq lagu ridin meel la tiriyo xukun baa laga rabaa wiilka kaa furantahay baa le hore u soco haye waxaan haynaa bay dhaheen waxaa la yidhi dadka ganacsatada magaalada yaysan uga hortegi dadka suuqa wax keenaya baadiya intay uga hortagaan caanaha iyo qoryaha iyo dhuxusha iyo xoolaha yaysan ka gadan iyo miraha yaysan ka gadan iyo dalagga yaysan ka gadan lann qolaa intay dadka banaanka uga hortagta magaalada banaankeed oo wixii la wareegaan oo ayagu wixii suuqa keenaa yay shilinka rabaan bay gadahayaan haamo waa la nahiyey laakiin haddii saa intay dhacdo qofka ganacsatada uu suuqa magaalada kabao bannaanka tago dad saa wax uga gato hee beeca asagaa waa asaxayaabay dhaheen waxaa dhowna waxaa la asagu fa huwa khayru naadarayn wey markuu magaalada yimaado haddii beecii lagu dagay wuu ka noqon hadduu saxayahana wuu soconaya beecgu howlaha waxay ku natusahayaan bay dhaheen hee waxaa ka mid a ah qofka wax soo gaaciya neefku soo gaaciya suuqu keenay neefka caano markuu keenay oo suuqa uu keenay hadhowna hee waxaa weeye waa eh, waxaa la yidhi hadde kuwo badan oo kaleo adilada waxayba u badantao xoog badan ana nahyi yakhtadi اlfasaad baaba xoog badan maxaa ka tirahdee idinku hadda waxbaad keenteen oo la soo orodeen laakiin waxaa tiro badan oo adilada ku xoog badanta nahyi markaad ku dhacdo fasaad inuu keenaayo waxaa adilada hadda aad sheegteen masaa'ishan aad sheegteenna waa istina'aad wey waxyaala la soo reebay farakuturis wey marka farakutir shay ah qaacidada weyn iyo adilada weyn laguma dhufto laguna mucaarado laakiin shayga la soo reebay sidiisaa loola dhaqmaa weeye in la soo reebay sidiisaa loola dhaqmaa midda kale kuwa laftigooda niqaash baa ka furanaya haweenada hooyadeed xaaidadaho la furay laftigeedu alaaqi ma dhacaya dood baaba ka taaganba dood baaba ka taagan laftigeeda inaad asaxayso dood badan baaba ka taaganba marka hawlahaas waxaa leey waa istinaaad baad sheegtee waxyaala la soo reebay adila ay ku tustay ama laysku hayo ayaad sheegteen wey laakiin qaacidada guud waxaa weeye xooga badano ana nahyi yaqtadil alfasaad saasaa lagu soconhaya ayb lannu haddaad tidhaahdo shaygii nahyiga shareecadu reebtay baan dhaqan gelinaya socodsiinaya culummadu waxay ku leeyihiin taa macneed waxaa weeye warkii shaarica warkii ilaahay warkii rasuulka hee cantarabaqash baa laga soo qaaday dhegna jala u siin maaya waana iska soconahaya hawshan hawl khatara hawsha hawl khatara wey nasal allah salam marka hawsha ma sahla marka nahyigu yaqtadi alfasaad laakiin haddaan aragna waxay adila ku tusay oo la soo reebay adilada istinaa ay samaysay istinaa sidiisaan ula dhaqmaynaa wey laakiin qaacidada weyn ku dhufun mayno kuna bushin mayno warkaasa saxiixow la socono laakiin kitaabka asaga taxqiiq ulmuraad xaafid alcalaa'i ku ilnaqa kitaabkaas hal aqri ومن أصحابنا من قال النهي النهي نهي لا يدل كما على الفساد قول يرا كباجرو وركا صح ما وحكي waxa laga xikaayooday oo laga soo dheegtay can Shaafici rahimahu Allah ta'ala ma yadul alayhi warka wax ku tusahayana Imam Shaafici ayaa laga soo dhiraan dhiriyo way laakiin raga dhiraan dhiriyo aqwaal Imam Shaafici raacay waxay dheen Imam Shaafici sida hore u qabaa way ay la hawlkan halkan war xikaaya way وهو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين متكلمين من الحنفية ومن الشافعية ومن المالكية ومن الحنابلة سداس قباوي آه رق بدن متكلمين أو باسا قباوي وهو قول طائفة كوح جماعوي min aصxaabi abi xaniifa ka mida wey wa aar mutakalimiinta qaybo badanoo ka mida mutakalimiya soo sheegnay weye asxaab اlkalaam kuwa xagga caqaa'idka aan adilo la imaanin laakiin hadal warkoodu yahay sidaanaa banaan sidaan uma banaana ilahay waxaana u waajibay ilahay waxaan uma waajibin nebiga sidaanaa u waajibtay sidaan uma waajibin kala oo wax adilaana aan kuu sheegayn kitaabka haddaad juweyn haddaad akhrido shaamil haddaad akhrido waad la yaabi boqol sax markaad akhrido aayad keenaya markaasu aayaddaana waa lagu jibaaraya haraati waa lagu dhufanaya waxaa la yidhaahdaa eh, abkaar afkaar eh, ninkale amidi haddaad akhrido asna waa la mid wey kutub mutakalimiin kitaab gooniya male usuul diin eh, ninka la yiraahdo fakhrudiin raazi fakhrudiin raazi kitaab weyn oo saddex boqol oo safca intaan gatay baan akhriyay markaas waxa weeye markii boqol safcaad marayso usuul diin baan hadda ku qoran la soco boqol safcaad markaad marayso hal aayad hal xadiis kaas leel axaad weeye waxba laga qaadan maayo aayadda lafteeda waa muawala weeye ala kala tuur hayo maxaa marka faa'ide wey kitaabka usuuludiin haddii lagugu yidhaahdo ood maanta o dhan aad wado maxaad faa'iidaysaa hal aayado hal xadiis hal aayadna aan lagu keenin oo aayadka lakin xadiiska lakin la bushan la kala tuurahayo haddee usuuludiin ma hada wax usuuludiin waa baatil wax asaga wax jira maaha usuuludiinka waxaa lagu yaqaanaa kutub salaf inay ku yidhahan qaala allahu tacaala qaala rasuul alayhi salatu salam qaala saxaabatu kada inay maantana saas yidhahan imaan islamnimaad faa'iidaysaa aqri kutub salaf wey هذا هو الفرق وش كتب الإيمانيات كتب العقائد كتب الإسلام والله قال علماء الإسلام أي كجا هاللين حوي إيماني إسلامي ما كبوا حو هذا رجع واحد رسائل جمعية رسائل جمعية أو جمعية كتاب جمعية رسائل جمعية كتب السلف حق عقائد كي إيمانات جمعية أو في في عم بجد خذوا أيها هلا ضربة هلا أخريو هلا أخري طيب marka wahuwa qowl aa'ifati min asxaabi abi xaniifa wa aktar mutakalimiin wey wakhtalafa way iskhilaafeen weeye alqaa'iluuna kuwa dhahay bidaalika bidalika maxay tahay ana nahyi laa yaqtadi fasaadu kuwa bidaalika dhahayo dhahayo nahyi fasaad ma keeno waa iskhilaafeen waa ismaan dhaafeen maxay isku maan dhaafeen fi lfasli waxa lagu kala saarahayo bayna maa yafsid wey ah, bayna maa yufsid ah, waxa fasaadahaya iyo bayna maa laa yufsid waxaan fasaaday ah oo maxay tahay de markay yidhaahdeen waxaan helna adilada kuwa fasaad ku tusaysa iyo e, midaan fasaad ku nahyiga nahyiga mid fasaad ku tusahaya iyo midaan fasaad ku tusayn markay dhaheen ayaa waxaa leeyahay faariq iyo fasal iyo calaamad lagu kala gartay qaacido waxaad keentaan la oranayo midkaanu fasaad buu ku tusahaya kanna fasaad kuma tusahaya keena baa leeyahay saas isku khilaafeen ayagaa ismaan dhaafeen marka wey filfasl waxay isku khilaafeen wey baynamaa e, yafsud weeye e, wa baynamaa laa yafsud waxaan fasaadayn wey ayay maxaa la yidhaahdaa isku maandhaafeen hawsha ayada ayay isku qabteen weeye faqaala bacduhum waxay yidhi in kaana hadduu yahay fi lficli اlmanhiyi ficilka layska reebay hadduu yahay ikhlaalun in la dhaawacay ama la dhimay hadduu yahay bishardin shardi baa la dhimay weeye fii صaxatihi sixadiisa shardi ahaabaa la dhimay in kaana cibaadatan cibaada ha ahaado wey cibaad haduu yahay wey hayga shardigiisa la dhimay aw fii nufuudihi nufuudkiisi hayga sixadiisa maxaa la yidhaahdaa keenayay fii nufuud shayga inuu fulo oo meel maro oon soo marno cibaaraadkan ayaga in kaana caqdan hadduu caqdi iyo heshiis uu yahay weeye wajaba waa waajibayaabay dheheen alqadaau in la xukumo wajaba waxaa waajibaysa alqadaau in la xukumo bifasaadi faasidun yahay baa waajibaysay dheheen hawshan maxay tahay waxay rabaan inay ku yidhaahdaan shayga manhyu canhuga ayaan fiirinaynaa hadduu nahyigu u noqonayo shayga daatadiisa laftigiisa kitaabki waan kuso waa soo marna haddii nahyiga daatadiisa laftiisa u noqonayso oo bimacnaa waxaa lagu yidhi zinadaa lagaa reebay zinada lafteedu nahyi ku dhacayo zinada laftigeeda nahyi ku dhacaya shayga haddaad wax zina aad la timaado hadda zinada waa baatil waxna ka ratin mayso asina wax axkaano ka ratimaysa oo xagga haweenayda ay eh, kaaga ratimaysa ma jirto wey ciddo kaga bixi mayso eh, adigii muxsan ku noqon maysa haddii waxaa eh, la yidhahda aan guur soo marin wax kaano laga rataya axkaam zina waa baabkeeda lakin wax kale axkaan laga rataya ma jiro an w ku dhacay haygu nahyiga daatada laftiisu ku dhacay mid labaad hadduu nahyigu ku dhacayo hayga shardigiisa waan miduu hadda sheegay shardiga hadduu ku dhacayo salaadii oo ahaara aanaa tukatay wey nikaaxi baa waxaad ka tagtay rugniga aad ka tagto weligii baadan gabadhi weydiisan wey haweenay aan la qabin baa la meheriyey ayaad waxaa la yidhaa mehersatay wey haweenay doonan baa tiri waa mehersanaya haddii shardi aad ka tagto asagana kadaalika hee yadullu cala alfasa wa butlaan wey waa miduu ka hadlahayo hadduu nahyu ku dhacaaye hay khaarihay jusi cafwan hay jusi hadduu ku dhaco jusigu muxuu yahay tusaale ahaan hal riman ayaa waxaa tihi wax uurkeeda ku jiraan gartaygu hashaani ilmaheeduna ma kala hari karaan allahuma in hashan la dilo la gowraco la dhaawaca maahan lama kala saari karo shay jusi shay ka tirsan baa tir waan gadanahaya asaguna sidoo kale kadaalika waa faasidu waa baatil wey shayga laftiisa haddii nahyugu noqdo shardiga hadduu noqdo jus asay ka mid hadduu noqdo waa wada baatil wey hay khaarija hadduu u noqdo oo laazim ah asagana sidoo kale hay khaarij oo laazim hadduu noqdo on laga reebi karin hee asagana waxaa leeya baatil buu noqonahaya hataa tira laba shilin baan waxaan ku gadahayaa hal shilin haddaa tira aan ku gadahayaa hadda lama kala saari karow xanaafta ayagu waxay dhahan waan kala saaraynaa shilinka dheeraadka ayaan tuuraynaa beecuna yasex bay dhahaan adigu almuhim hawlaha ayaga hadday dhacdo shuruuddii iyo arkaantii u noqdo iyo maahiyada lafteeda daatada u noqdo shaygu baatil buu noqonahayaa fasidun yaa la xukumayaa bukurshiiraasu hada wa saxiixu faqaala bacdum wuxuu ku yidhi in kaana nahyu hadduu yahay weeye in kaana hadduu yahay fii ficl manhiyi Ah, ficli samaynta almanhi midka laska reebay samayntiisa haduu yahay ikhlaalun dhaawacid la dhaawacay ikhlaalku waa shayga in la dhaawaco wey la qarariyo bishardin shardi baad dhaawacday oo nusqaamisay weye shardigaasoo fii sixati isaga fayuulisaa baad dhaawacday oo meesha ka saartay wey salaad weyse la-aanaad tukatay wey ayb in kaana cibaadatan cibaada hadduu yahay aw fii nufuudi shaygu inuu fulo oo meel maro oo la tirsado axkaan laga ratibo in kaana hadduu yahay caqdan heshiis hadduu yahay wey wajaba waxaa waajibaysa alqadaau in la xukumo oo la rido bifasaadi sheega asaga inuu faasida baatilna yahay limaada salaadii lagu diray cibaadadii lagu diray beeci lagu diray maadan samayna wax kalaad samaysay wey wain lam yakun hadduusan ahaanin fiihi eh, maxaa le fii ficil manhiyi weeye hadduusan ahaanin ikhlaalun dhaaw cid aad dhaawacday bishardin shardi aad dhaawacday shardi maadan dhaawacin laakiin waxyaalo kale oo tatamaada iyo waxyaalo kaleaad samaysay wey ama shay isaga khaarij ka ah laakiin mudnaan aan keensanayn ayaad samaysay wey lam yejib ma waajibahayo wey alqadaau inlam yejib ma waajibahayo alqadaau in la xukumo bifasaadihi fasaadkiisa in la xukumo ma waajibayso hawsha ayadaaw lanno shay rugni ah iyo shay shardi ah midna maanan samayn lakin maxaan sameeyey shay nahyi waxaan ku dhacay tatimaadkiisa ka mida ayaad samaysay bay ku leeyihiin shay tatimaadkiisa ka mida ayaad samaysay وقال بعضهم waxay yidhahdeen culamada qaarkood waxay yidhaahdeen iskhilaafay in kaana nahyu hadduu yahay yakhtasu mid khaas ku ah bilficli manhiyi canhu shayga la iska reebay laftigiisu khaas ku yahay shayga la iska reebay laftigiisa daatadiisa qudhigiisu ku dhacayaa salaad tahaaro la'aana waa manhiyi canhu laftigeedu ku dhacayo salaad tahaaro la'aan la timid Ah, marka waa manhiy canhu waa baail baa lagu oranayaa in kaana hadduu yahay annahyu yakhtasu mid khaas ku ah bilficli manhiyi canhu midka layska reebay laftigiisu khaas ku yahay weeye kasalaati oo kale wey tusaaluhu waa kana kasalaati oo kale weeye fi makaani najis aad ku tukata wey makaan najaasaad salaad ku tukata waa la iska reebay shareecaduna ma ogola shardigu muxuu ahaa laabuda an yakuuna hee makaanu daahir cawrada waaad ku astoomaryaha inuu daahir yahay adigu inaad soo weyse qaato qiblada inaad u jeensato salaad waktigeedu galay hadduu inta wati loo shardina watigeedu inuu galay salaad farada ay tahay howlahaaso dhan arkaa shuruud bay ahaydu shuruud bay ahaydu marka hawsha ayada ahaydoo lagaa reebay oo laguu diiday ayaabad ku dhaqaaqdoon makaan nejisaad u qasado ku tukatay ah, laakiin haddaan adoodan ogeyn makaanka aad ku tukato saas kabacdina la ogaaday inuu makaanku najis ahaa salaadii ma la soo celina mise lama soo celinaya isaga hadal baa ka jiro isaga hadal baa ka jiro khilaaf baa ka jiro كالصلاة في المكان نجس وكذا اقتضى وحو كينسنها يابو كذا الفساد بو كينسنها لماذا؟ لأنه الصلاة اللي قد ريبه ماذا تكويس وحي لغا ريبه لفتي قد بات سميسي باطل بات كل عدو هوشان لغا يلي ما لا ترين مايو وإن لم يختص حدوثا خاص كو أهانين بالمنهي عنه شيء لا يسكر لفتي حدوثا كو خاص أهانين كالصلاة وهي في دار المقصوبة يقول لا يسكر عاي أو بلقاء بولية أيوة تابستي بات كنتو كتوي لم يقتضي ما كان سنة النهي وهي الفساد فساد ما كان سنة lannu adiga tuuganimada iyo dhaca gooni baa lagaaga reebay salaadana gooni baa lagu amray wey adaa isu keenay wey adaa inta guri dhacay oo baad salaadna la soo booday yaa labada isku rakibtay wey laakiin shareecadu maxay ku fartay salaad inaad tukato haye maxay shareecadu kaa nahiyaday inaad wax dhacdo boolyato labadaa shay oo muddo meel yaallo yaad adigu mukalafka intaad soo qaaday baad isu keenta hal meel isugu keentay isuna keentay shareec cabdinuur raxmatullaahi calayh ayaa sagaashamaadkii wuxuu fadwooday isagoo muqdisho jooga dadka guryaha aysan lahayn ku tukanahaya oo ceelasha ay dhaceen ka weysaysanahaya oo kada kada o dukaamada aylaysan lahayn ku ganacsanaya waxaasoo dhan inay xaaraan maqtaca tahay salaaduna aysan asaxaynin kada hawlo adag buu ka dhaliyaan dhihiyey ah, wuuna ku sacnaa lann wuxuu ugu sacnay waxa wey markii fasaadku jiro oo hawshan meel khatar ay taaganta waxa la rabaa ninka culummada meel adag inuu istaago meel adag inuu istaago waxaa laga yaabaa in hadda la yidhaahdo gurigi booni haddii lagu tuga salaaddu ma asaxaysaa inaad tirahdaa laga yaaba salaaddu waa asaxaysaa isagu dembigiisu leeyahay laakiin salaaddu waa asaxaysaa inaad martaa laga yaaba laakiin hawsha hadday caan baxdo oo maxaa la yidhahda magaalada iyo beledka iyo gobolka iyo waddanka aad joogto hawshaas ay balaaya ka dhacdo lagu fidnaysan yahay waa inaad soo istaagto hee wax guryahaasoo salaad ku asaxaysa ma jirto ah, meel adag baana shay u soo istaagto si hawsha maxaa le loo gooyo wadaadda marka waxay dhaheen mataqaanaa kitaab gaabaloobyaala shariifku wuxuu aaminsan yahay dadka macaasida in lagu takfiiriyo ah, ma aha 93 meelso 94 meelahaas dhinac kale u dhigeen waxay dhaheen shariifku wuxuu aaminsan yahay waa takfiiriyo waa khaarijiyo wuxuu aaminsan yahay dadka in macaasida lagu takfiiriyo oo kadaa la yidhaa oo saas bay bayaxeeyeen waxa ka takfiirku joogaa ah, salaad ma asaxaysaa la inir yaa inir gaalatiin ah, hawshu moogta ninka danlu ee دليل ما وايو لكن waxaas waxba ma anficin waxa waxba ma anficin hada waxba ma anficin tayib war jira ma baatil tayib marka hawshan maxay tahay waa in lam yakhtas haduusan khaas ku noqon weeye hal la yiraahdaa bil manhiy anhu haduusan shay laga reebay manhiy anhu uusan khaas ku noqon ka salaad fi daar maqsuba weeye daar la dhaco kale weeye lam yaqtadi weeye muusan gazan annahi weeye al fasad fasad ma keensanayo fasad ma keensan limaada midan wa midan loo yaqaan al jihatu munfakka oo maxay tahay jihal munfaka labada jiha kale la kala jiidayaa wey waxaan leenahay tasix salaatuhu salaadiisu waa asaxaysa xagga nooga dhig waa salaad baa laga hadlayaa waxaa leeyahay calayhi ismu qasbi weeye wuxuu booriyada oo dhacayna dembigiisina waa loo haystaa laakiin wadaadada diidan oo xanaabiladu ay hogaaminayan waxay ku leeyihiin maba asaxaysa salaadan limaada waxaad ku rukuucaysaa oo ku sujuudaysaa oo cagaha ku haysaa oo maantao dhan aad ku ataxyaatanaysaa guri aadan lahayn oo xaaraana wey marka nirig eh, maaa halbooliya he nirig xalaala marasho guri marka xaaraanu salaadiisuna asax mayso weysadiisuna asix mayso ceel booliya marya aad soo dhacday salaad kaaga asix mayso waxaan waxay leeyihin baadil waa isag tuuraynaaw ah, ragga marka hawsha qabaa laftigood ma sahlan waa dhiraandhirinaya daliil xoog adillo xoog leh ayay ku dhiraandhiriyeen ayib marka haddii laakiin wuxuu ku yidhi wadaadku la kala saari karo wadaadada qaba haddii jihada ay munfaka tahay waa la kala saarayaa alaaduna goonideeda waa saxaysaa gurigan iyo dheciis boolidiisuna waa dembi iyo mujrimnimo weeye waa lagu haysta halkaasay u kala tuureen wey marka midkaan lama xukumahayabu ku yidhi inuu shaygu yahay oo salaadii inay baatilo tahay la xukumi maayo laakiin salaad aad ku tukatay makaan najisa maryo nijaasa aad ula qasaday waxaa weeye taa iyada waxa laga ka asix mayso wey limaada liannu midna salaada haddii tusaaleaan aan heli lahayn xadiis haddaan heli lahayn dhahaya man sallaa fii daari lmaqsuubati lam tasix salaatu haddaan heli lahayn hee khilaaf miyaa dhici lahaa may khilaaf ma dhaceen limaada lanoo salaad guri booliyo lagu dhacay baa xadiis goonioo ka hadlahaya baan haynaa wey laakiin hadda ma hayno hadda ma hayno laakiin waxaan haynaa guri la dhacay hee oo booliyo xaaraana iyo wadaad salaad ku dhex tukada nin salaad ku dhex tukadaan haynaa marka salaadana salaad duhur baa loo adimo maxaa la yidhahdaa xay cala salaa la yidhi guriguna waa booli laba waa mid meelya midna amar kusoo taarooray midna nahy ba arooray waa isu keenta adiga mukalafkaa hawshii baadil miyaan ka wada dhigayna mise waa kala qaadayna waxaa weye wadaadda waxay waa isla tuurayna baadil ba isla noqonaya wadaadana waxay ku dheshiiraa suu ku tusay oo kuu sheegay waxaa weye waan kala geynaynaa salaaduna waa asaxaysaa waxaa la yidhaahdaa guriga dembigiisii iyo boolidiina asagaa loo haystaa wdaliilu waxaa weeye buu shiraas laakiin ma yeelin shiraasi nahyigii oo dhan buu isla tuuray wey wadaliilu waxaa weeye calaa ana nahyi yakhtadi alfasaad daliilka kutusay waxaa weeye cala aliطlaaq si weliba duudduub ah annahyu yakhtadi alfasaad wey nahyi meelaad ku arta fasaad buu keenaya waa isla tuuraya wey madaxa ka taabanaya wey cala aliطlaaq la kala qaadi maayo annahu amar yeeshaanaya idaa umira haddii la amro ama annahu aamirku idaa amara hadduu amro bicibaadatin mujaradatin can nahyi u amray anahu aamirku idaa amara hadduu amro bicibaadatin buu amray wey cibaadadaas mujaradatan ka dhartiranoo ka qaawan caninahyi wax nahyi aan loo dhoweynayn war aniga salaad baan kuu dirae maryo aad soo dhacday biyo aad soo dhacday ee guri aad booliyatay anigu waxaan miyaan ku amra anugu nahyi ha u dhowaanin wey mujarad caninahyi fa facala wuu sameeyey mukalafkii aacala wuu sameeyey wy calaa wajhi manhiyi canhu buu sameye alaa wajhi calaa sifa wuu u sameeyey manhiyi canhu layska reebay salaadii iyo nahyigiiba isku dhex milqayba soonkii iyo nahyiba isku dhex barxayba hawla aan loo dirsan cibaada iyo nahyi fooda isu geliyeyba hawlahan adaa isu fooda isu geliye hawlo isku xihan ma ahayn wey adaa gurigana dhacay salaadana la soo aaday adaa hawla isku waxeeye wey fainahu mukalafku weeye iyo ma'muurku lam ya'ti lamuusan imaanin bilmamuuri bihi shaygii la amray lamuusan imaanin cala alwajhi ladii wejigee sifadii qaabka lamuusan imaan ikhtadaahu uu keensaday oo dalbaday alamru amarka uu keensaday mar adigu ulamaada imaan weeye salaadii ulamaada imaan iyo wixii laguu diray wejigii iyo qaabkii hee uu amar dalbanahay ulamaadan imaanin qaabkaad waxaan kuu diray waxaanad samayso anagu cibaad waaan kuu dirnay wax nahyiya iyo wax taxriim aan loo soo dhoweyn adiguna nahyi iyo taxriim bi cibaadadaa isku milqday oo isku baraxday w marka waaan leenahay waxaan kuu dirnay walaal lamaadan imaane waxaan kuu dirnay la imow ayb waxaan kuu dirnay la imow fa inahu ma'muurku lam yati lamuusan imaanin bilmamuuri bihi shaygii la amray lamuusan imaanin cala alwajhi qaabkii iyo sifadii aladii amarka wejigaaso iqtadaahu uu keensaday oo dalbaday alamru amarka uu keensaday weeye fawajaba waxaa waajibtay an tabqaa inay baaqi noqoto joogto noqoto alcibaadatu cibaadadii calayhi dushiisa wey cibaadadii salaadii dushay sidii kaaga saaran tahay lanno salaadii shareecadu kuu dirtay lamaadan imaan sheekh marka weli way ku saaran tahay ah, fawajaba waxaa waajibtay an tabqa inay baaqi noqoto joogto noqoto laazim noqoto alcibaadatu cibaadadii weeye calayhi dusha cala weeye kama kaanad siday ahayd Ah, cibaado nahyi iyo haddaad ku baraxday waxaw siday ahaydba weli kuu saaran tahaye waxba salaad lamaadan imaan cibaado lamaadan imaan cibaadadii laguu diray la imow wey oo salaadii laguu diray la imow cibaadadii laguu diray limaada wuxuu shareecadu kuu dirtay lamaadan imaan wey qof aan sharecadu waxaysa u dirin la yimidna hadda weli amarkii waa dul saaran yahay wey Ah, salaadii tuka lagu yidhi oo nahyi ka ilaali lagu yidhi yaad nahyi ku barxday soo maaha ah, kaamaysan dhicin weli waa ku saarantah waa lagaa dalbaaya weligaana tunkay kaa saaran tahay wey shiiraasi sida ayada ayuu dhalaaliye wey lakin masl masle iska cawisaaye kutubta aynii ishaaray insha allahu tacaala ku ilnaqa halnuu noqdo hada wabilahi towfiiq wsal allah wslam calaa nabiyina moxamed wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin